بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبط قطعا ونم واضممن مع اللزوم في مرر به وجل مثل جلا habat wadarat waaja kara hama bihi wacama zama wasaxa malla ayda mala waalla lamca wasawtan shaka abba washad daeecadaa shada khashaqalla ay dakh qayb daeecadaa shaqa khashaqalla ay dakhala waqasha qowmun calayhi leylu janna warash almusnu tasha wahalla asluhu halala iraatha dalla damun khaba lxisaanu wanab tunkama naklun wacasad naaqatun bikhalaa qasad kadaa waci wajhay sadda aha wakhara saldu xadad wahara jadda man camila tarat wadarat wadarad jama shaba xisaanun cana faxat washada shaxa ay bakhila washadat idaaru nasa shayu xaranahaa ruwa lmudaaricu min facalta in jucila caynan lahu lwaawu owlaaman yujaau bihi madmuuma caynin wahada alxukmu qad budila limaa yadulu calaa fakrin walaysa lahu daaci lusuumi inkisaari lcayni naxwu qalaa wa fatxu maa xarfu xalqin hayru awalihi can ilkisaa'iyi fii da nawci qad xasala fii gayri hada lada lxalqiyi fatxan ashic bilitifaaqi kaaatin siiqa min sa'la in lam yudaacaf walam yushhar bikasratin aw damin kayabqi wamaa sarafta min dakla ayna almudaarici min facalta xayu khalaa min jaalibi اlfatxi kalmabniyi min catala fadmum aw igsir idaa tacyiinu bacdihimaa lifaqdi shuhratin aw daacin qadictu zila wadmumana dami maca lusuumi laasimnimada mceed maceeda waxaa damisaa famrur bihi umrur bihi dami wajalla milu jalaa dami wahabat wadarat waajah kara hama bihi alfaada iyo waxyaabaha lagu soo cadfayo dami waxaan ku soo jirnay facalo mudaariceedii waxaan ka soo baxnay nawcu dawaacu lkasri dawaacu dami oo afar ahaana hal ayaan kasoo ka soo barannay dawaaci dawaaci lkasri mudaarica facala cayntiisa in la kasriyo waxyaabaha ugu yeeraa waxay ahaayeen afar daaci iyo hal shuhra afartii daaci waxay ahaayeen facaloo faada ka jiran caynta ya kaga jiran laamta ya kaga jiran iyo mudaacaf laasim ah dhammaan waa ka soo hadallay waana soo sheegnay waxaa noo dhidhnaa oo keli ah mudaacaf laasim facalo marka ay tahay mudaariceedaa yafcilu ku yimaadaa shaad bay leedahay shaadkeedii buusan sheegin shaadkiibuu halka ka bilaabayaa dabada ka maraya shaadkaasi ilaa dhowr iyo siddeetan weeye laba qeyb ayayna u qeybsamayaan ilaa afar iyo siddeetan meelaha laba qeyb ayayna u qeybsamayaan qayb waa dulwajhayni qeybna waa dulwejhin qayb waa dulwajhayn wejkii qiyaaska ahaa ee kasruhu ku imaanayaa yafcilu wejkii shaadka ahaana wuu ku imaanaya yafculu oo muxuu ahaa damuu ku imaanayo shaadnimo ugu imaanaya oo mudaacifkii laasimka ahaa qaybna waa shaad oo keliya oo damuu ku imaanaya qoladii damada ku imaanaysay keli ayuu bilaabay mana uusan wada sheeginay in badan oo muhima ayuu ka sheegay qaarna wuu ka tegey ilaa dhowr iyo labaatan ayuu ka sheegay waxoogaana wuu ka tegey marka alfaadoodoo la tiriyo mudaaricaa sida uu imaanayo la sheego iyo lafdiga macnihiisa wax kaloo ku jiraa maleh yacnii intan uu tirin rabo dhammaan waa acalo laai acalo mucadaa laaimkee waxaan ujeedaa acalo muaacafa laaimkeedi w waa acala isla markaa waa muaacaf cayntii laamta isku idqaaman waana laaimoo mafcuul ma qaadanayo qiyaasku kasruu ahaa way ka shaadoobeen damay ku shaadoobeen dame keli ku shaadoobeen intan hore uu soo hormarinayo mar haddii dame keli inay ku shaadoobeen aad garani wej kalena uusan jirin ficliga uu sheego macnihiisa in la sheego waxaan ahayn kuma jiro marka waa arrin fudud wadmu manna dami oo dami niyohowni maca luzuumi laasimnimada maceeda waxaa damisaa mucadaha laazim marka uu noqdo maceeda waxaa damisaa fi mruur mar bihi shaygiis mar mara wuu maray yamuru wuu marayaa mara wuu kharaaraadaha jirtaa taasi qiyaas bay ku timaadaayoo yamiru bay noqoni ee marra wuu soo maray yamuru wuu soo marayaa oo calaa wasni yafculu wajalla wuu guuray oo milu jalaa wuu guuray lamid mid ah jalla wuu guuraya jullu wuu guurayaa jalla can ilmanzil gurigii buu ka guuray yajullu wuu guurayaa milu jalaa jallada oo mili jalaa jalaa lamida oo jalla haddii laga nactiyeeyo milu haddii la yidhaahdana mubtadaa loo qadari haadihi jalladani milu jalaa ayay la mid tahay mila jalaa oo xaalana way suroobi karta mila jalaa wuxuu u leeyahay jalla qadruhu mid ahaa jirtaa qadarkiisaa weynaaday ninka sharaf iyo qiimuu yeeshay caduma qadruhu kaas yejilu oo keli ayuu ku imaanayaayo shaad kuma yimaadee qiyaaskii ayuu ku imaanayaa oo kelia taasuu ka ixtiraazaya habat habat iriixu dabeeshii ayaa soo dhubatay tahubu way dhobani dabeesha calaa wasni yafcul wadarat darat shamsu qoraxdii ayaa shucaac soo bixisay markay soo baxaysa iftiinka kasoo soo horeeya weyleyska ayaa waxaa la yidhaahdaa darat الshamsu qoraxdii ayaa shucaa bixisay taduru way shucaa bixidri waaja aja dhaliimu goraygii ayaa guuxay ama ajat innaaru dabkii ayaa guuxay yauju ama tauju calaa wasni yafculu wa kara wuu rogaaleeyey calaa qirnihi qoladii la ekeeduu ku rogaaleeyey yani dagaal ayuu galay wax cararayuu iska dhigay kadibna wuu ku noqday karnada waa sida yakuru wuu rogaalaynaya hamma wuu u qasday bihi shaygii buu u qasday yahumu waa u qastayaa dhammaan ixtiraazi ay leeyihiin hama shaxmaa jirtaa xeertii buu dhalaaliyey taasi waa mucadda wacamma e, cama nabtu nabaadkii ayaa dheeraaday yacumu wuu dheeraanayaa ama adeer buu noqday iyo waxyaabo kala baxaya wazamma wuu kibray yazummu wuu kibraya zama bimacnaa takabara bianfihi sankuu taagi waay yazummu wuu kibraya zama wuu hogaamiyaa baxday oo ratigiibuu hogaami caddo waaya taasi yazumu qiyaasnimay ugu imaani wasaxalmaau biyihii ayaa shubmay saxalmataruu roobkii ayaa shubmay yasuxu wuu shubmayaa mucadanimona waa loo isticmaalaa saxadani oo saxalmaa ah fulaan biyihii buu shubay waxaan ku soo marnay mucallaqadii imruulqays faadxaa yasuxulmaaa xawla kutayfatin yakubu cala ladqaani dowxalkanahbuli ma jire faadxaa wuxuu ahaaday roob buu ka hadlayay yasuxu mid shubaya almaaa biyaha wuxuu ka shubaya xawla kutayfa yasuxadaa mucadday ahayd qiyaas baana yafculu ugu timid marmar laazim baa loo isticmaalaa shaadinmee yafculu ugu imaanay saxalmaau biyihii baa shubmay wamalla wuu degdegay aydamala wuu degdegay malla yamullu wuu degdegayaa malla wuuu hilibkiibu wuxuu ku kariyey dambas kulul ayaa bixi mucaddo weeye taas wa alla wuu ifay lamcan ifitaan ayuu ifay ama wa alla wuu ifay wa alla wuu soodeeyey sarkan soodayn sawtan soodayn alladaa laba macno loo isticmaalaa labada macnoba waa facala mudaacafkeediioo laazima shaad bayna yafculu labadaba uga timaada mar waxaa loo isticmaalaa alla wuu ifay marna waxaa loo isticmaalaa alla wuu soodeeyey labadaba yafculu bay shaadnimo ugu imaanay labadiibuu ku fasiray wa alla wuu ifay lamcan ifitaan ayuu ifay ama wa alla wuu soodeeyey sawtan soodeen ayuu soodeeyey ama sarkhan soodeen ayuu soodeeyey yaullu wa shaka wuu shakiyey shaygii buu ka taraduday yashuku wuu shakinayaa wa abba wuu diyaargaroobe abba lisafari waay safar ayuu u diyaargaroobay yaubba wuu diyaargaroobayaa washadda wuu orday ay caddaa wuu orday shadda alaabtu xirxirtuu ka ixtiraazi waa kaan shalay soo marray dulwajhayn bay ahayd waana facala mudaacafkeeda iyo mucaddaah tanise waa laazim mudaacafkiiyo laazima shaadnimay ugu imaanaya shuddu macnihiina wuu orday wey shadda wuu orday ay caddaa wuu orday yashuddu wuu ordaya shaqa wuu dhibay shaqa calayhi اlamru arrinkii ayaa dhibay yashuqu wuu dhibaya khasha wuu galay halla wuu galay ay dakhala wuu galay labada ficli waa isku macna bimacnaa dakhala weeye khasha wuu galay halla wuu galay ay dakhala wuu galay yakhushu iyo yagullu bay ku kala imaanayaan wa qasha waxaa wanaagsanaaday qowmun qola qolaa xaaladooda fiicna dhibaato markii ay ku dhacday kadib taqush yaqushu way wanaagsanaanayaan qoladu alleylu habeen janna wuu madoobaaday calayhi qolada dushoodu ku madoobaaday habeenkiibaa ku dulmadoobaaday qoladii yaa joonno wuu ku madoobaanaya warasha waxaa tixtiixay almusnu daruur ayaa tiixtiixday roob yar ay keentay tarushu way tixtiixi weeye wadasha way xagaayeysay daruurtii baa xagaayad keentay tadushu ama yadushu wasalla wuu digeeyey asluhu halalo weeyaane eyraaa wuu digayey yacni neefkii xayawaankii ayaa diga muxuu ahaa keenay halla yahullu asluhu halalo wuxuu leeyahay facile inaad u malaysu ka baqayaa marka facile ma ahe waa facala asluhu halalo weeye eyraaa wuu digayey dalla waxaa hadur noqday damun dhiig ayaa hadur noqday ruux baa la dilay looma aadhin dalla sidaa macnaheed dalla hadru buu noqday damun dhiig ayaa hadur noqday kelimadan dalla-a ah, jannadii ayaa la mid e ah. waxaa haaliba majhuul in loo isticmaalo oo lafdigooda majhuul laga dhigayo junno iyo dullo la yidhaahdaa badan in musama laga dhigaa haalib ma aha ase la isticmaalaa oo dalla sidaa musama in looga dhig dulla ka badan dimaa'uhaa laysa lahaa tulaabun madluulatun milu damiilcadraa'i ayaa baytu shaacira dimaau qoluu caynaye qoladaa dimaa'uhaa dhiigeega dhiiggeeda laysa lahaa tulaabun wax weydiistaa ma jiro maluulatun hadur waay dalluu ka keenay ismi mafcuul sidiisuu u keenay waana ismi faacil laga macnaynaya maluulatun hadur wey milu damil cadraa'i gabadha bikaarada dhiiggeedoo kale waaye sida aan laisu weydiisanin saas ujeedaa alla waxaa hadur noqday damun dhiig ayaa hadur noqday wakhabba waxaa degdegay alxisaanu darmaankii ayaa degdegay faraskii yaraa ayaa degdegay oo orday wa nabtun wakhaba khabadaa laba macno loo isticmaalaa xisaan haddii faacil looga dhigoo degdega weeye ama lugahood kor loo qaado nabtun haddii faacil looga dhigaana dheeraasho weeyaano khabba wuu dheeraaday nabtu nabaadkii wuu dheeraaday labadaa macnaa loo isticmaalaa labadaba shaadnimay yakhubbu ugu imaani wa kama waxaa fiidbixiyey nakhlun timir ayaa fiid bixisay oo fiidda yani timirtii baa fiida soo bixisay yakumu fiid bay bixini wacasat way daaqday naaqatun hali bikhalaa meel bannaan ayay daaqday casat way daaqday halun naaqatun hal bikhalaa meel bannaan ay daaqday tacusu calaa wasni tafcul waqasat ficliga qasad erekeedaa casad buu la mid yahay xagga macnuhuu kula mid yahay shaadnimaduu kula mid yahay oo qasat naaqatun bikhalaa weeye asna hal ayaa meel cidla daaqday isla markaana mudaarica wuxuu ku imaanayaa taqus e, waciwajhey sadda halkaa wuxuu kaga soo baxay facala mudaacaf laasimkeeda shaadkii halka wej ku imaanaya yafculu afcaashii ku imaanaysa qeybtii uu tirinayay ayuu halkaa kaga baxay halkan wuxuu ka bilaabayaa waci wajhay e, ee mudaacafka laasimka ahee facalo uu leeyahay oo dulwajhayna marna qiyaaskii ku imaanayo yafcilu marna shaad ku imaanaya yafculu yuu halkaa ka bilaabaya qeybtaa horeen ka soo baxnayna waa qoladii duu wajhin waaxid ku shaadowday oo yafculu oo dama keli ku shaadowday wadmu manna dami maca lusuumi laasimnimada maceeda waxaa damisaa fimruru mar bihi shaygii mar yamuru waay wajalla wuu guuray oo milu jalaa jalaa lamid ah ee jalla yajullu wuu guuraya habbat iriixu dabayshii ayaa soo dhubatay tahubbu wadarat ishamsu qoraxdii ayaa shucaa bixisay taduru waajja daliimu goraygii ayaa guuxay yauju wa kara calaa qirnihi qoladii la ekeeduu ku rogaaleeyey yakuru wahama bihi wuu u qasday yahumu wa cama nabtu nabaadkii ayaa dheeraaday yacumu wazamma wuu kibray yazumu wasaxa lmaau biyihii ayaa shubmay yasuxu malla wuu degdegay ay damala wuu degdegay yamull wa alla wuu ifay lamcan ifitaan iyo wa alla wuu soodayay sawtan soodayn ama sarkhan soodayn yaullu wa shaka wuu shakiyey yashukku wa abba wuu diyaargaroobay safar iyo wax lamidee yaubbu wa shadda wuu orday ay cadaa wuu orday yashuddu wa shaqa wuu dhibay shaqa calayhi اlmru arrinkii ayaa dhibay yashuuqu khasha wuu galay alla wuu galay ay dakhala wuu galay yakhushu wa waqasha waxaa wanaagsanaaday qowmun bacda bu'sin dhibaato inta ay ku dhacday kadib ayay qoladu wanaagsanaadeen yaqushu alleylu habeen janna wuu madoobaaday calayhi qolada dushoodu ku madoobaaday yajunnu warasha waxaa tixtiixay almusnu daruur ayaa tixtiixtay tarushu wa dasha daruurtii waa xagayeysay tadushu wahalla wuu digeeyey asluhu halalo weeye ay raatha wuu digeeyey yahullu wadalla damun dhiig ayaa hadul noqday yadullu wakhaba waxaa degdegay alxisaanu faras ama wakhaba waxaa dheeraaday nabtu nabaad yakubu wa kama waxaa fiidibxiyey naklun timir yakubu wa casat way daaqday naaqatun hal bikhalaa meel bannaan ayay daaqday yacusu casa wuu madoobaadaa jira waleyl idaa waqasad ficligaana kadaa casad buu la mid yahay xagga macnaha iyo mudaarica labadaba waa kala mid yaquusu waci xifdi wajhay sadda sadda labadeedii wej xifdi sadda wuu jeedsaday canhu shaygii buu ka jeedsaday ama sadda wuu qayliyeyoo wuu hukumay yasuddu wayasiddu wa aha ahalbataacu ahaa shacru tintiibaa fara badatay yauhu waya'iu wakhara waxaa soo dhacay asaldu dhagax dhardhaare ayaa soo dhacay yakhiru wayakhuru ama khara ila sujuud waay sujuud buu u dhacay yakhuru wayakhiru waxadad asay bay qaaday islaamtii limowti zawjiha ninkeedii baa ka dhintay waa isbasaasisay taxudu wataxidu waharat harat ilcaynu baa ilmo biyo badisay biyo badanay keentay tahuru watahiru wajadda waxaa dadaalay man ruux camila camalfalay wuu dadaalay yajuddu wayajidu watarat way duushay tatiru wataturu wadarat way go'day tadiru wataduru wadarat way darartay taduru watadiru wajamma waxaa batay biyihii yajummu wayajimu washaba waxaa boodbooday xisaanun darbaankii ayaa boodbooday yashubu wayashibu wacanna wuu muuqday yacunnu wayacinu wafaxat way neefsatay abeesadii fuuf bay tiri tafuxu watafixu washada shaad buu noqday keligiisaa meel istaagay yashudu wayashidu washaxa wuu bakheelay ey bakhila wuu bakheelay yashuxu wayashixu washaat way fogaatay addaaru daartii baa fogaatay tashutu watashidu wanasa waxaa ingegay ashayu shaygii wuu ingegay yanusu wayanisu waxara waxaa kululaaday nahaarun maalin wuu kululaaday yaxuru wayaxiru waci xifdi wajhay sadda qoladii dulwajhaynka ahayd qaybtuu sheegayay musanifka ayuu doonayaa inuu tiriyo qaarna wuu ka tegey kutubta shuraaxda ka ayaa qori qaar ka mid ah sida fatxulaqfaalka wuu qorayaa durada way qori marka macnaahaan xataa waa macnaynayaanoo macnahooda way sheegayaan waqti inaan kusii luminna munaasib maaha waci xifdi wajhay sada sada labadeedii wej xifdi sadda macnaheeda waa inuu yahay wuu jeedsaday ama wuu buuqay sadda cani shayi shaygii buu ka jeedsaday yasudu wayasidu ama sadda wuu qayliyo wuu hukumay yasudu wayasidu idaa qowmuka minhu yasiduun walamaa duriba bnu maryama maalan nebiyullaahi mare ciisa marka miaal looga dhigay idaa qowmuka minhu yasiduun ama yasuduun qoladaada waaba iyagoo hugmayo qaylinayo buuqaya macnaha waa inay sadada tahay sadda wuu manciyey mid ahay jirta mucaddo weeye taas yasudu bay ku imaanay qiyaas bayna ugu imaanay sada naasa can isabiili dadkuu waddada ka reebay yasudu bay ku imaanay qiyaas bayna ugu imaanay waa mudaacaf mucaddo ah saded waaa aha shacru tintii baa dheeraatay tauhu wa taiu tintu way dheeraani waxaa baxayaa aha saara saaxiba ahaain alaab mid u saaxiibuu noqday gurigiisa alaab u geystay yaiu ayay ku imaani qiyaas bayna ku tahay waa mudaacaf laazima wakhara waxaa dhacay asaldu dhagaxii ayaa soo dhacay ama ninkii ayaa sujuud u dhacay yakhuru wayakhiru yakhuru qiyaas weeye yakhuru shaad weeye yakhiruna qiyaasnimay ugu timaadaa xataa isticmaal ahaan qiyaaskaa ku badan waxadad way asay qaadday way isbasaasisay islaantii ninkii baa ka dhintay markaasay asay qaaddayo ziinay ka reebtoontay taxidu wa taxuddu hadda wuu xaday iyo waxyaabahaasa baxaya wa arat harat ishii baa ilmo badisay ilin badanaa ka timid ama ishii dhulka ku qulqulaysaa biyo badan keentay tauru wa tairu wajada waxaa dadaalay man ruux camila shaqeeyey wuu dadaalay yajudu wayajidu tarat wa darat labadaa kelima macno ahaan waa isu dhow yihiin tara waa wixii la gooyo markii la gooyeyna duulay darad lafteeda macnahaasaa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa dube iyo wa lamid ah hadii wa intaad ku dhufato u duulana arat waa la yidhaahdaa macnaaha waa isu dhow yihiin tarat way go'day wa tarat way go'day ama tarat way duushay wa tarat way go'day ama tarat way go'day wa tarat way duushay taxta almirdaaqay la yidhaah dubihii wa lagu burburinaya hoosteedu ka duulay tatiru wataturu watadiru wataduru wa darat inaaqatu hashi ayaa darartay oo caano badan keentay taduru wa tadiru wajama almaau biyihii ayaa batay jamiga waxaa la yidhaahdaa shayga bato markuu badanayeyna tartiib tartiib usoo batay yacni shay hal mar batay jama lama yidhaahdo shayga soo ururayoo in baa timid in kalea ka daba timid in kale sida ceelka maaxdiisoo kale taasaa jamal loo isticmaalaa ee shaygu hal mar hadduu soo bato jamal lama yidhaahdo wa tuxibuuna almaala xuban jaman jacayl isdulfuulo weeye in baa soo ziyaada in kalea ku darsatay waa si adkaaday waay jama yajumu wayajimu wa shaba xisaanun faras ayaa hardafay shabada waxa weeyaan faraska yaroo intuu marqaamo boodboodayo lugaha kor u qaadayo yani wuu boodboodayaa shabada macnaheeda waa sida shaba waxaa boodbooday xisaanun faras faraskii yaraa yashubu wayashibu wacanna shaba wacanna wuu muuqday bimacnaa dahara wacarada wuu soo muuqday yacunu wayacinu canaanan baailanti wey faxat ilafcaa abeesadii ayaa fuuf tiroo neefsatay tafuxu wa tafixu washada can iljamaacati jamaacadii buu ka keliyooboo keligiisaa meel istaagay yashudu wayashidu washaxa wuu bakheelay ay bakila wuu bakheelay yashuxu wayashixu washadat waxaa fogaatay addaaru gurigii wuu fogaaday yashudu wayashidu wanasa waxaa engegay ashayu shaygii wuu engegay dahabad rutuubatu weeye qoyaankii ayaa ka tagay yanusu waa yanisu waxara waxaa kululaaday nahaarun maalin ayaa kululaaday yaxuru wa yaxiru wlmudaaricu mudaaric min facalta facala xaggeeda xaal uu ka ahaaday in jucila mudaaric in jucila haddii la yeelo alwaawu wow haddii laga dhigo caynan cayn caynta oo lahu mudaarica u aw laaman ama laam ayaa laga dhigay yujaau waa lala imaani bihi mudaarica madmuuma caynin cayntiisa mid la damiye xaal uu yahay wa haada alxukmu xukumkani qad budila waxaa la siiyey limaa shay yadullu tusiyey calaa fakrin faan ku tusiyey calaa fakrin calaa halabati fakrin faan ku adkaashihii ku tusiyey walaysa uusan ahayn lahu ka halabatulfakrigaasi miduu u sugan yahay daaci luzuumin kisaari lcayni cayntiisa kasruunkeeda wax u yeelo naxwu qalaa weeye waxaan ku soo jirnay facalo mudaariceeda aqsaamta uu ku imaanayey afar qeyb ayuu u qeybsamayey nawcun yugsar nawcun yudam nawcun yuftax nawcun dulwajayn nawcun yuksaru ayaan ka soo baxnay maca waa soo dhammaynay nawcun yuksaru fadaa xarfulcillo yaalla cayntaa ya-ay taalla laamtay ya taalla mudaacaf laasima weeye afartaasi dawaaci baa loo yaqaanaa dawaaci lkasr maye shuhra wax la yidhaahdaa jira oo shan ku ah shantaa nooc ayaa facalo mudaariceeda yafcilu ku keena shantii dawaacidii afarteed ayaan ka soo baxnay shuhradana musanif kababa uusan hadaloo wuxuusan uga hadlin daabid iyo qaacido lagu kooba male xagga u wuxuu soo bilaabay nawcun yudamu mudaarica facala yafculu inuu ku yimaado ceynta ay damismato waxyaabihii keenayey afar daaci iyo shuhra keena afar arrimood oo dawaaci loo yaqaano iyo shuhratu dama shantaa arrimood ayaa caynta inay godmato keena shantaa arrimood afarta afartii dawaacida halaan soo qaadanay kaasina wuxuu ahaa mudaacafkii mucadaha ahaa waduma cayna mucadaahu facala mudaacafkeeda mucada haddii uu noqdo caynta waa la godayo yafculu ayuu ku imaanaya kaa waa soo qaadanay saddexdii kale ayuu doonayaa inuu ka hadlo oo facala caynteeda in la damiyo keenayey shuhratu damana kama uusan hadal waayo daabit bayan lahayn saddexdii buu beydkan kaga hadlay saddexdii hadhay dawaacu damaha ahayd saddexdaa kan u hore waxa weeye facala caynteeda wow inay noqoto kan labaadna facala laamteeda wow inay noqoto kan saddexaadna khalabatulmufaakhara wax la yidhaahdo saddexdaa arrimood waxay keenaan facala caynteeda marka la mudaaracaynayo yafculu in lagu keeno oo caynta la dambiyo saddexdaa arrimood kan u hore waxa weeyaan facala caynteeda wow noqotay facala caynteeda haddii ay wow noqoto sida qaala yaquulu asluhu qawaluu ahaa wowdii ayaa alif loo bedelay cayntayna taalla wowda yaquulu ayuu mudaarica ku imaanaya shardi bay leedahay hal shardi bay leedahay shardigaasi waxa weeye facala caynteeda wow marka ay noqoto laamta waa inayan ya noqonin lafiif maqruune waa inayan noqonin laba xarfulcilla cayntiiyo wow ah iyo laamtoo ya waa inayan isku darsanin laamtu haddii ay ya noqoto cayntoo wow ah laamta yadaa xoog badan yafcilubowna mudaarica ku imaanay ilaa laamtoo ya-a daacil kasray ka mid ahad waa annagii soo sheegnaye miaalna waa yanwii baad leedahay waawdan waxaa tari mayso hawaa yahwii baad leedahay waawdan caynta ee waxay tari lama arko cayntu marka ay wow noqoto yafculu uu ku imaanayo laamta waa inayan ya ahayn oo lafiif maqruune waa inayan ahayn haddii ay noqoto waxba tari maayo cayntan wawda cayntan wawda noqoto waxba tari mayso halkaa shardi bay leedahay laamtaa haddii ay wow noqoto mudaarica yafculu ayuu ku imaani shardi male waa bilaa shardi marba cayntu laamtu haddii ay wow noqoto khalaas dacaa yadcuu waaye wuxuu ku imaanayaa yafculu shardina ma jiro waa yahay waxaa yimi halabat اlmufaakhara halabat اlmufaakhara macnaheeda waxaa weeye ficli ayaa laba ruux ay ku tartameen labada ruuxna mid baa ku badiyey mudaarica la isku tusinaya mid inuu ku badiyey cayntiisa waa la daminayo waa la godi facala hadduu ka yimi waayahay marka hore khalabatu mufaakhara la dhisaye la binaynayaba lafteedaba shuruud leh shuruudda waxaa ka mid ah sidaa de qaacidadaba ka muuqanayso ficliga ficli tartan aqbalaya waa inuu yahay ficli in lagu kala bato aqbalaya waa inuu yahay hadduusan ahayn baba laga dhisi karayo oo maato iyo dahabo iyo faniyo iyo lagama dhiso waayahay halabat lmufaakara miihaal yacnii laba ruuxaa tartamay labadii ruux ayaa mid ku badiyey midkii ku badiyey mudaarica la isku tusinayo yafculu ayuu ku imaanayo caynta waa la damiini waxaase shardi ah hal shardi ayay jumhuur u shardiyaan kisaa-ina shardi labaaduu ku daraa labadaa shardi ayuu kisaa'i shardinayaa jumhuurna hal shardi keliyay shardinayaan shardigaasi musanifkaaba caddeeyo waxaa weeyaan daaci lusuumi inkisaari ilcayni daacil kasra waa inuusan ficliga ku sugnayn ficligii oo fa'diisa xarfulcillo ay tahay ama cayntu ay ka taallo ama laamta ay ka taallo ama mudaacaf laazima haddii laga dhiso qalabatulmufaakhara qalabada waxaa tari maysa caynta waa la kasrini daacil kasraha ayaana xoog badnaani halkaas shardi ayay u shardiyeen jumhuur kisaa'i shardi labaaduu ku daray musanifkaas soo wada shardiga labaad waxaa weeye jaalibulfadxi waa inuusan joogin jaalibulfadxi qole la yidhaahdaa jiraayo caynta facala yafcalu in lagu keeno la fadxiyo qolo u yeedhaa jirta qoladaasi waa inayan ku jirin waa caynta ama laamtoo xarfulxalqi noqde xarfulxalqi waa inuusan caynta iyo laamta midna joogin marka khalabatulmufaakhara ay wax tari kisaa'i baa shardigaa wata jumhuuru se shardigaa hole keli ayay shardiyeen intaasuu sheegay waa arrin sahlan walmudaaricu mudaaric min facalta facala xaggeeda xaal uu ka ahaaday facalta taada faacilka wuxuu raacinayaa beydku ku saxaya ilaa mustafcilun faacilun baxarka uu ku socdaa wuxuu yahay baxrulbasiid wuxuuna ku yimaadaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun wasanka uu e ku yimaado baxrka uu ku yimaado wasankiisa sidaa ah taada hadduu ka xadfo hee mustafcilun walmudaa walmudaaricu yaa isla socotaa mus miimka siin reebanaa ku xigtay sideeba wax marka la wasanayo xarakaadka weeye waxa wax lagu wasnayo fadxaa u xarakaa u horraysay sukuun baana ku xigay mustafcil haddaba e, ra walmudaaricu fadxa xarakaa u horaysa xarakaana ku xigta khamni wax la yidhaahdaa ku jira oo taanigiiyo saakina ayaa la xadfay waa la ogolyahay dhib ma leh taada dambe inaad haddana xadaftay aad ku dartee taadii mutaxariga ahayd meesheedii aad ka tuurto ceeb kale ay noqona arrin la ogol yahay maaha sidaa ayuu faacilka ugu daray wlmudaaricu mudaaric min facalta facalo xaggeeda xaal uu ka ahaaday in jucila haddii laga yeelo mudaarica maya in jucila jucilada naa'ibufaacilkeeda alwowda wey caynana mafcuulu aanigii jucilada wey lahu jaara majruurkana nacti weeyaanoo wuxuu nacti ka yahay caynanta damiirkana mudaaricuu u noqoni waana damiirkii rabdinaya ilaa abarkiijumlada khabarkii mubtada wlmudaaricu mubtadihii khabarkiisi weeye wlmudaaricu mudaaric min facalta facala xaggeeda xaaluu ka ahaaday in jucila haddii la yeelo alwaawu wow ayaa caynan cayn laga yeelay caynka oo lahu mudaarica u sugan aw laaman ama laam ayaa laga yeelay yujaau waa lala imaani bihi mudaaricii ayaa lala imaani madmuuma caynina cayntiisa mid la damiyey xaal uu yahay oo yafculu buu ku imaani sida qaala yaquulu qaala caynteedu bay ahayd oo asalka qawalow ahaa qawala hewowdan alif ayaa loo bedelay qaacida sarfiyaa ku quntay qaacidadaasi waxa weeyaan taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilatu alifan fasaara qaala qaacidadaasi toban shardi bay leedahay qaacidada waa la iska akhriyaa laakiin shuruud bay leedahay toban shardi bay leedahay tobanka shardiyoo sideedii ayuu ibnu maaliga alfiyada matriga saara hal xaba kama tago shuruudan dhan wuu tiriyaa min waawin ow bitaxriikin usil alifan ibdil bacda faxin mutasil in xurika taali wain sukina kaf iclaala hayr laami wahiya laa yukaf iclaaluhaa bisaakinin hayri alif ow yaaini tashdiidu fiiha qad ulif wasaxa caynu facaalin wa facila daa afcalinka aqyadin wa axwala tobankii shariyoo wada taxan ayuu dabada ka marayaa tobankaa shari marka la helo ayaa caynta iyo waxaan u jeedaa wowda iyo ya-da alif loo bedelaa shuruudda waxaa ka mid a caynta wowda iyo ya-du waa inay xarakaysan yihiin shardi waay waa inayan saakina qowlun oo kale waa inayan ahayn aaniya fatxo waa inay ka horayso oo kasre iyo damow iyo sukuun waa inuusan ka horraynin aalian ee fatxaha ka horeeya waa inuu ku xigaayo aan laga faslinin laamta haddayan oolin sukuun waa inuusan ka dambaynin laamta haddii ay yeelaan dhib male sukuunka waxba tari maayo ficli calaa wasni afcal ku yimid wasfigiisa cayntiisa waa inayan oolin yacni ficli wasfigiisa calaa wasni afcal uu ku imaanaya caynta waa inayan oolin oo waa inayan ahayn bayido oo kale bayido iyo cawiro oo kale waa inayan ahayn masderkiisa cayntiisa waa inayan oolin ziyaado waa inaan lagu darin ismi haddii ay ku jiraan waxyaabahaas haloosha adigu toban shardi weeye haddaba qawala asalkeedii wuxuu ahaa qawala aliftii wowdii alif ayaa loo bedelay qaalu noqday qaala mudaaricee caynta wow yaalla sooma ah yafculu ku kee yaquulu yaquulu iyo yafculu isku wasan ma aha waayo yafculu awalka waa uu fadxisan yahay aanigana wuu reeban yahay aalidka oo qablalaakhirka caynulkelimaa damisan yaquuluna awalkaa damisan aanigaa awalkaa fadxisan aanigaa damisan aanigii in la reebo la doonayaa damisan aanigana faaulkelimati weeye caynulkelima ma aha caynulkelima wuu sukuunsan yahay waawga weeye daba isku wasan maaha yafculu bay ku timid maxau leedahay yafculu way ku timid laakiin in sidan ay ku timaado yaquulu la yidhaahdo iclaal baa keenay iclaalkana waa annagii soo marray wuxuuna ahaa idaa taaraka idaa taxaraka yafculu sooma yaqwulu buu asalkiisa ahaa hadduu yaqwulu ahaa idaa taxaraka saxiixun idaa taqadama saxiixun saakinu idaa taqadama saxiixun saakin wa ta'ahara canhu muctalun mutaxarik nuqilat xarakatu lmuctali ila saakini saxiixi qablahu qaacidadaasaan soo marray oo waxay ahayd xarfu saxiix ayaa xaraka la'aan noqday xarful cillo ka dambeeyana wuu xarakaysan yahay yaqawulu wowdii way damaysan tahay qaafkii oo xarfu saxiixina xaraka la'aan weeye wowga damihiisaa la naqlinayaa qaafkaa la saari markii qaafka la saaro hee wowgii damaa saarnaa waxa laga naqliya wowdana damaaba munaasib wey mar haddii la sukuuninayo dame in lagu sukuuniyaa munaasiba khalaas sideedaa loo dayn yaquulu sida ayay ku timid wakaa caynan lahu waawu ow laamayn laamtuna waa lamidoo dacaa yadcuu asluhu yadcuwu mudaaricadee damihii lagu rafcin lahaa lihiqal ayaa loo qariyay annagii naxwada kusoo maray yujaau waa lala imaani bihi mudaarica madmuuma caynin cayntiisa xaal la damiye wahada alxukmu xukumkan qad budila waxaa la siiyey limaa shayga yadullu tusiyey calaa fakrin faan wixii ku tusiyo amaa limaa libadli mufaakhirin ma qore sidaana qaar baa qoraa limaa shay libadli mufaakhirinin faanaya adkaanshihiisa tusiyey walaysa uusan ahayn lahu kaa mid uu u sugan yahay daaci lusuumi inkisaaricayni cayntiisa kasrihiisa wax u yeedho <coughs> naxwu qalaawi qalaawuu nacay haddii aad halabatulmufaakhara qalaa ka binayso daacil kasraa ku jira laamta ya mar hadday ya tahay daacigaa xoog badan oo wuxuu noqonayaa qaalaanii wuu ila nactamay wuu ila caraytamay faqalaytuhu waan la caraytamay aniguna fa ana aqliihi anaa ka carabadiyey aqlii baad leedahay aqluuhu ma dhihi kartid waayo daaculkasraa ku jiraaye halkaa shardi ayay shardiyaan jumhuur kisaa'i shardi labaaduu ku daray wafadxu maa xarfu xalqi hayru awalihi cani lkisaa'iyi fii da nawci qad xasala wa fadxu maa shay fadxintii xarfu xalqin xarfu xalqi hayru awalihi awalkii hortii uu ku sugan yahay qad xasala fadxahaasi wuu xasilay fii daakan annawci ee noocuu ku xasilay can ilkisaa'iyi kisaa'i xaggii ayuu ka xasilay waa shardigii kisaa'i uu ku darayey halabatu lmufaakara ficligan marka laga dhisayo isla markaana halabadu ay xoog badnaanayo caynta la daminayo jumhuur waxay shardiyeen daculkasra waa inuusan ku jirin kisaa-i daculkasra waa inuusan ku jirin shardigaa wuu ogol yahay shardi labaadna wuu raaciyey oo jaalibulfatxi waa inuusan ku jirin jaalibulfatxina xarfulxalqi weeyaan isla markaana xarfulxaqiga waa inuu caynulkelima yaalla ama laamulkelima xarfulxalqiga faaulkelima hadduu yaallo waxba taro wuxuu wax ka taraa caynulkelima marka uu yaallo ama laamulkelima marka uu yaallo wuxuuna keenaa fatxulcayni caynta in la fadxiyo yafcalu lagu keeno ayuu keenaa waa xarfulxalqina macluum weeye waa la yaqaana waa hamse iyo ha ha iyo kha cayn iyo hayn lixdaa xaraf ee xuruufulxalqiga loo yaqaana mid ka mid a ah caynulkelima haddii u yaallo ama laamulkelima haddii u yaallo jaalibulfadxi buu ahaayoo fadxuu keeni jiraye haddii eh, halabatulmufaakara laga dhiso jumhuur waxay leeyihiin jaalibulfatxaha waxba tari maayo halabadaana ka xoog badanoo caynta waa la damini kisaaina wuxuu leeyahay may jaalibulfatxaha la qallibiyo la xoog badanaysiini cayntana waa la fadxini shacara oo kale ka dhis shacara caynta waxaa yaallaa cayn waxaad leedahay shaacaranii fa shacartuhu fa ana ashcuruhu cinda aljumhuur oo cayntu waa damini fa ana ashcaruhu ayaad leedahay cinda alkisaa'i wakaa wa fadxu maa shay fadxintii cayn fadxintii xarfu xalqin xarfulxalqi hayru awalihi awalkii hortii uu ku sugan yahay qad xasala fadxahaasi wuu xasilay fii daakan dhexdiisa ayuu ku xasilay annawci ee nooca halabatulmufaaqara can ilkisaa'iyi kisaa'i xaggii ayuuna ka xasilay ama marwiyan can ilkisaa'iyi kisaa'i xal laga warinayo fii hayri hada lada alxalqiyi fadxan ashec bilitifaaqi kaatin siiqa min sa'la لم يضاعف ولم يشار بكسرة أو ضم وما صرفت من دخل وأشع فافي نيهوني فتحا فتحا فافي في غير هذا كان وحي أنا هين فتحا كفافي لدى الحلقي عند الحلقي حلقي أكتين كفافي بالاتفاق اسكو وافقسن اللي اسكو وافقسن هين وفافي كآت كمضارع مضارع وهي مضارع وآتي يمد صيغة لدى الاليمين سأل سأل حق هذا لقد الالي إن لم يضاعفها دي أن لا تضعيفنين walam yushhar aan lagu caanbixinin bikasratin aw damin kasre ama dama ka yabqii weeye iyo wamaa wixii sarafta aad ka keentay min dakhala aad ka keentaye yacni wuxuu leeyahay facala afar qeyb ayuu mudaariceeda u qeybsamayay nawcun yugsar nawcun yudam labadaa waa ka soo baxnay nawcun yuftaxu iyo nawcun e, dulwajhayni ayaa noo dhiman nawcun yuftaxu ayuu halka ku sheegayaa nawcun yuftaxu waxa weeyaan facala caynteeda xarfulxalqi hadduu yaallo ama laamteeda xarfulxalqi hadduu yaallo xarfulxalqiga jaalibulfatxi baa loo yaqaanayoo fatxuu soo jiidaa fatxu keena oo caynta fadxahayda ayuu keenayaayoo mudaarica yafcalu ayaa lagu keeni sida sa'ala yas'alu cayntii baa xarfulxalqi yaalla qara'a yaqra'u sida ayaad leedahay waayahay xarfulxalqiga oo caynta yaallo ama laamta yaallo ayn caynulkelima waxaa la fadxini mudaarica cayntiisa waxaa la fadxini toddoba shardi marka la helo toddoba shardi ayaa caynta lagu fadxini toddobadaa shardi saddex shardiyoo ka mida caam weeyoo xarfulxalqiga caynta haddii uu yaallo iyo hadduu laamta yaallo labadaba waa loo shardini afar shardina way kala leeyihiinoo caynta xarfulxalqi marka u yaallaa laba loo shardiyaa laamta xarfulxalqi marka u yaallana laba shardi ayaa loo shardini toddobadaa shardi ayaa loo shardini toddobadaa shardi shuruudii caamka ahayd isagaaba sheegay saddexdii shardiyaa caamka ahaa iyo isagaa sheegay lam yudaacaf walam yushar bikasrati aw damin ficliga mudaacaf waa inuusan ahayn labadiisii qayb waa hal shardi mashhuurun bikasratinna waa inuusan ahaynoo kasre waa inaan lagu caanbixinin mashhuurun bidamatinna waa inuusan ahaynoo damo waa inaan lagu caanbixinin saddexdaa shardi waa shuruud caam oo xarfulxalqiga hadduu caynta yaalla iyo hadduu laamta yaalla labadaba waa loo shardiyaa xarfulxalqiga hadduu caynta yaallo laba shardi baa loo shardinaya laamta hadduu yaallana xarfulxalqiga caynulkelima haddii uu yaallo laba shardi ayaa loo shardinaya labadaa shardi waxaa weeye faaulkelima xarfulcillo waa inayan ahayn laamulkelimala laamulkelimana wow waa inayan ahayn labadaa shardi ayaa loo shardini xarfulxalqiga caynta marka uu yaallo laba shardi ayaa loo shardini faaulkelima xarfulcillo waa inuusan ahayn sida wacaddo oo kale waa inayan ahayn hee wacaddo cayntii cayn baa taalla waa arulxarfulxalqi waxba tari maayo fada mar hadduu wow yaallo yafcilu buu ku imaanay oo daacilkasraha ka xoog badan sidaasi lamida cayntu marka xarfulxalqi uu yaallo laamta wow inayan ahayn oo dacaa oo kale waa inayan ahayn yadcuu daaci damaha ayaa ka xoog badan labadaa shari waxaa loo sharinaya caynta xarfulxalqi marka uu yaallo laamta markuu xarfulxalqi yaallana laba shari ayaa loo shartini labadaa shari waxaa weeyaan cayntu waa inayan ya ahayn waawna ahayn ceentu waa inayan ya noqonin oo cayntu haddii ay ya noqoto ya-da ay ahayd somaha daculkasraha xoog badan ceenta oo ya-ah yaa ka xoog badan muxuu ahaa laamta oo xarfulxalqi u yaalla sida baaca yabiicu baad leedahay caynta waxba tari mayso laamta taalla waxaa shardi labaada caynta lafteedu waa inayan wow ahayn faaha yafuhu oo kale waa inayan ahayn hadday cayntu eh, noqoto ya eh, muxuu ahaa wow haddii ay noqoto daacu damaha ka xoog badan toddobadaa shardi ayaa waxaa loo harinay loo shardinayaa xarfulxalqa caynta ama laamta yaallo fadxo keenidda uu keenayo fii hayri haada ashic aafi fadxan fadxa faafi oo dadka fadxa u wada sheeg fii hayri haadaa kan la isku khilaafsan yahay halabatulmufaaharadii buu u jeedaa heerkiisa fadxa ku faafi لدى الحلقي عند الحلقي حلقي أكتيسنا كفافي بالاتفاق isku waafaqsani kisaa'iya hayr ay isku waafaqsan yihiinna ku faafi ka aatin ka mudaaricin mudaaric weeye mudaaricoo aati aatin yimid mudaaricoo siiqa la dhalaaliya min sa'ala sa'ala laga dhalaaliya cayntu xarfulxalqi iyo allahamso weeyaane yas'alu ku keen in lam yudaacaf waa haddii aan la tadciifinin mudaacaf laazim iyo mudaacaf mucadda midnaba hadduusan ahayn waa hal sharti walam yushhara aan lagu caanbixinin bikasratin kasrana aan lagu caanbixinin aw damin ama damo aan lagu caanbixinin saddexdaa shardi waa saddexdii shardiya caamka ahaa kii kasraha lagu caanbixiyey ka yabqii weye baqaa mudaarice haa caynta xarfulxalqiba yaalla sooma ahayn in la fadxiyay ahayd yabqii buu ku yimid wamaa kii weeye sarafta aad ka keentay min dakhala dakhala xaggeeda aad ka keentay dakhala cayntu xarfulxalqi yaalla sooma ahan yadkhalu in la yidhaahday ahayd yadkhuluhaa shuhratu damaa ka xoog badan maa sarafta min dakhala cayn almudaarici min facalta xayu khalaa min jaalib اlfatxi kalmabniyi min catala fadmum aw igsir idaa tacyiinu bacdihima lifaqdi shuhrati aw daacin qad ictusila cayn almudaarici waftax wadmum damini yahowni cayn almudaarici mudaarica cayntiisa dami min facalta facala xaggeeda xaal uu ka ahaaday xayu meelna ku dami khalaa uu ka marnaado min jaalibilfatxi fatxa wixii soo jiidi jiray kalmabniyi kalmudaarici mudaaricii almabniyi la dhisay weeye min catala catala xaggeeda laga dhisaye aw igsir amaba kasri idaa waqtigii dami ama kasri uctusila la dheereeyo la fogeeyo tacyiinu bacdihimaa labadooda mid gaar ahaaneed in la cayino lifaqdi shuhratin shuhra waayideeda darteeda ayaana loo cayini waayey ow daacin ama daaci waayidi adctu zina yani wuxuu leeyahay waxaan ku soo jirnay ficliga mudaaric ee facala afartii weji u qaybsamayey nawcun yugsar nawcun yudam nawcun yuftax nawcun dulwejayn nawcun yugsaru iyo nawcun yudamu iyo nawcun yuftaxu afartaa saddexdaa waa ka soo baxnay nawcun dulwajhayni yuu rabaa inuu ka hadlo waana qaybkii u dambeeyey nawcun dulwajhayni facala mudaariceeda kasre iyo dame inuu ku yimaado yafcilu iyo yafculu uu ku yimaado hal arin ayaa sababa waa yahay halkaa arrin waxa weeye in la waayo daaci jaalib shuhra daaculkasra iyo daaci dammaa la waaye facala caynteeda waxyaabihii kasrinaya ama daminaya waa la waaye shuhradiina waa la waaye shuhratulkasra iyo shuhratudama waa la waaye waa yahay mar haddii daacina la waaye shuhrana la waayey jaalibulfatxina la waayo xarfulxalqigii la waayo facala caynteeda kasre iyo damaa kuugu bannaan sida catala yactilu wayactulu khuduuhu fatiluuhu khuduuhu factuluuhu laba qiro wey ilaa sawaa'i ljaxiim waa yahay cakafa yackifu wayackufu cataba yactibu wayactubu noocaasay ku timaadaa dulwajhaynka waa in daacina la waayo shuhrana la waayo jaalibna la waayo waxaa isweydiina hadduusan daacina jirin jaalibna jirin shuhrana ayan jirin kasre iyo damaacaynta ku bannaan fatxa maa muxuu ugu bannaanaan waaye yafcilu iyo yafcalu iyo yafculu saddexdaba in lagu keeno maxay ugu bannaanaan weyde waxay yidhaahdaan waxay ugu bannaanaan weyde kasraha iyo damaha daaci baa keena fadxahaasee jaalib baa keena yani jaali macnihiisa waxa weeyaan mid soo jiidayo xoog u keenaya xarfulxalqiga waa xoog badan yahay xoog buu ku keenaa fatxaha kasraha iyo damahase daaci baa keena haddaba daaci haddii la waayo daaci waa kii wax u yeerayay daaci haddii la waayo madcuwigii loo yeerayey qad yatii bilaa daacin almadcuwu qad yatii bilaa daacin kii loo yeeraya isagoon loo yeerin inuu iska yimaadaa laga yaabaa oo meel hebel weliimaa ka jirta intuu maqlo inuu iska yimaado a dhici kara wey waayahay amaa majluwiga kan la soo jiidayo hee ruuxii soo jiidaya hadduu ood la gooyo reero lagu oodi rabo meel reebaadiye ma ahaan jirteen oodaa la gooyo aryaa la rabaa in lagu oodo oodaa haddaan la soo jiidin meesha imaani mayso cid soo jiidda waa in la helaa haddaba majluwiga cid soo jiiddo haddaan la helin ma imaanayo sidaa ayay fadxada ku imaani weyday mar haddii jaalibkii la waayey waxyaabahaasay sheegaan kisaa'i laftiisa waxyaabaha looga horta wuu kaga mid yahay caynalmudaarici waa mafcuul muqadam ah udmumta ayay mafcuul u tahay fa'da ku jirtaana zaa'idatu litazyiini lafdi lafdigaa lagu qurxini haddayan zaa'ida ahayn ficliga ka dambeeyaa kuma camalfali kareen mafcuulka ka horeeya ma ayan bannaanaateen ee fa'du zaa'id bay noqotay caynadana mafcuul bay ku nasbisay igsirta dambena mafcuulkeedii wuu xadfan yahay min baabi tanaasucna ma aha min baabi tanaasucna ma aha waxayan u ahayn he maxayan u ahayn waagi waa marnaye ma la garanaya ya ku celi صaxiix waa ruti taahurka incaamilaan iqtadayaa fi smin camal qablu laba caamil haddii ay tanaasucayaan macmuulka waa inay ka wada horeeyaan macmuulka waa inuu dambeeyo ama macmuulka hadduu hormaro ama dhexda galo tanaasuc laa yajuuz cinda aljumhuur waxaa ka mid ah ibnu maalik qaar ogolay jira caynalmudaarici wadmum dami caynalmudaarici mudaarica cayntiisa dami min facalta facala xaggeeda xaal uu ka ahaaday xayu meelna ku dami khalaa uu ka marnaado min jaalibilfatxi fatxa wixii soo jiidayey kalmabniyi kalmudaarici mudaaric weeye almabniyi la dhisay min catala catala xaggeeda laga dhisaye aw iksir ama cayntii kasri idaa waktigiina kasri uctusila la fogeeyo idaa u shardiyo ah tacyiinu oo mubtadaa in laisku xijiyaa ma banaano tacyiinu waxay naa'ibulfaacil u tahay ficli xadfanoo uctusilada dambe ay fasiri idaa waktigii kasri uctusila la fogeeyo tacyiinu bacdihimaa kasraha iyo damaha midkooda cayinidiisii baa la fogeeyey maxaa loo fogeeyey lifaqdi shuhratin shuhra waayideeda darteeda shuhratudame iyo shuhratulkasra waayid la waaya darteedaa loo fogeeyey ow daacin ama daaci waayid la waaya darteedaa loo fogeeyey qad uctuzila la fogeeyo wallahu aclam sal allah wslam